أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدفن maydkii waxaa lagu aasayaa fii laxdin luxud ayaa lagu aasayaa mustaqbila alqiblati isagoo qiblada qaabilsan oo xagga qiblada loo jeediyey wa yusallu waa la siibayaa oo waa laga bixin min qibali ra'sihi xagga madaxiisa ayaa laga bixin birifqin si dhimrina ayaa loo bixin wayaquulu aladii yulxiduhu kaluxudka dhigayana wuxuu odhanayaa bismi illaahi wacalaa millati rasuuli llahi sala allahu alay slam sidaas ayuu odhanaya wayudjacu waa la jiifin fi lqabri qabriga waa la jiifinayaa bacda an yucamaqa intii la dheereeyey dabadeed qaamatan istaag iyo wa bastatan gacan fidin intii la dheereeyey dabadeed waxa uu leeyahay sheekhu waxaa lagu aasayaa qofkii meydka ahaa fii laxdin luxud ayaa lagu aasayaa oo laxdiguna waxa weeye waa dhinaca qabriga marka la qodo xaggaa aynu u qodno ee qiblada aynu u sii goyno halkaas ayaa luxudka la yidhaahdaa xadiid muslim iyo nasaa-i ay warinayaanu sacad ibnu abi waqaas laga warinayo rasuulku xanuunkii uu ku dhintay isagoo ku jiray oo wuxu uhi alxiduu lii lixdan war anigii luxudii sameeye buu ihi waansibuu calaya labina nasba <clears throat> may sacad ibnu abilwaqaas buu ahaa ayaa hadalkaa yidhi alxiduu lii laxdan wansibuu calaya labina nasban kamaa sunica birasuulilahi sala allahu alay slam sidii rasuulka ilaahay lagu sameeyey rasuulka ilaahay waxaa sidaasaa luxudkaasaa loo sameeyey oo dabeedna laben baa afkii lagaga jaraya anigana sidaa igu sameeyey buu yihi sacd bin abilwaqaas marka dhulku uu dhul adag yahay ayaa sidaa la samaynayaa haddii laakiin dhulku dhul jilicsan uu yahay shaqi in la sameeyo ayaa wanaagsan baa la yidhi oo halkaa xabaasha dhexdeedaasuu ninta la qodo in maydka eg dabeedna xaggaa loo jeediyo dusha wax laga saaro sidaas ayaa wanaagsan baa markuu dhulku jilicsan yahay ee laga baqanayo inuu dumo marka wadag yahay ina luxudkaas ayaa loo samaynaya mustaqbila alqiblati isagoo weliba qiblada qaabilsan xagga qibladana waa loo jeedinayaa oo qiblada ujeedinteedana waxaa laga faa'idaystay axaadiid rasuulka sala allahu alay slam mar dembiyaalka waaweyn la weydiinayey wuxuu uhi waxaa ka mid a ah dembiyaalka waaweyn beydka xaraamka ama kacbada oo la xalaashado markaase wuxuu uhi qiblatukum axyaan waa muwaatan meesha idiin qiblada ah markaad nooshihiin iyo markaa dhimataanba markaa markaynu noolayna dee waa u tukanaynaa markaynu dhimanana waa taa laynoo jeedinayo wa yusallu min qibali ra'si birifqin waxaa kaloo marsana meydkii marka naxashka lasoo saare lasoo qaado wa yusallu min qibali ra'si xaggaa madaxa ayaa laga soo saarayaa xagga madaxa ayaa laga soo saaraya oo dabeetna luxuudka xaggaas ayaa laga soo gelinayaa birifqin si oo dhimrin ah ayaa loo gelinayaa si aanu dee u dhicin oon waxyar loogu imanin wayaquulu ladii yulxiduhu ka luxudka gelinayaana wuxuu odhanayaa bismillaahi ilaahay magaciisa wacalaa calaa millati rasuulillahi sala allahu alay slam iyo diintii rasuulka ayaan ku gelinaya oo meydka aan qabriga ku dhigaya ayuu odhanaya rasuulku sala la alay slm meydka marka qabriga la dhigo sidaas ayuu odhan jiray bismi illahi wa calaa millati rasuuli illaahi asxaabu sunan baa wariyey xadiidka wayuljacu fi lqabri qabriga ayaana la jiifinaya meydkii bacda an yucamaqa qaamatan wabasta intii hoos loo qoday istaag iyo weliba gacan fidin qof muctadilahoo yacnii meel dhexaad oo aan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn jooggii ayaa la qodaya iyo weliba gacantiisa oo lagu sii daray gacantiisa iyo jooggiisa ayaa la ysugu daraya intaas ayaa loo qodaya maxaa yidhi rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya ixfiru wawsicu wacmiqu war godka qoda oo ballaadhiya oo dheereeya ayuu yidhi cumar ayaa isagu sidaa yidhi qadra qaamatin wabasta in qof joog iyo weliba gacan fidin ayuu yidhi waa inaa ii gaadhsiisaan cumar bnu khadaab iminka waa la yska sahashadaayoo dee meelahaa sinta markuu marayo qofkii qodayaba ay misigtiisu muuqato ayuunbaa xagganu laga yar loo weecinaya dabeedna halkaasumaa la isaga ridaya markay midigtii iyo dagaaladii nagu bateen ayuunbaa saa laysaga soo gaabsay laakiin sida u wanaagsani waxa weeye waa sidaa waa in la dheereeyo wa yusadaxu lqabru qabrigii waa la ballaarinayaa yacni waa la simayaa walaa yubnaa calayhi lana dhisi maayo walaa yujasasu lana nuuradayn maayo waxau sheekhu uhi yusadaxu lqabru qabriga waa la simayaa bimacnaa waxaa laga dhigayaa mid dhulka la siman falaa yusannam kurus loo samayn maayo sidan aynu inagu aynu idhaahno loo samayn maayo maxaa yeelay wuxuu yidhi saxaabi fudaalo la yidhaah baa yidhi fudaalo la yidhaah ba wuxuu yihi rasuulka ayaan maqlo yaamuru bitaswiyati lqubuuri qubuurta in la simo oo dhulka lala simee aan laga sarraysin isagoo rasuulku amraya ayaan arkay buu buuhi haddii wax laga sarraysiinayana waa in taako inuu dhulka ka sarreeya wax ka badan inuu ka sarreeyo lama ogola maxaa yaele qabrigii rasuulka ba intaas ayuunbaa laga sarraysiiyey taakada wax ka badan lagama sarraysiinin walaa yubnaa calayhi walaa yujasas waxau yihi sheekhu la dhisi maayo qubuurtaa dusheeda la dhisi maayo lana nuuradayn maayo maxaa yeelay mid kasta nahyi ayaa ku soo aroodhay nahaa rasuul lahi sala la alay sl an yujasasa alqabru waan yuqcad calayhi waan yubnaa calayhi xadiid saxiixa ayaa wuxuu rasuulku wuu nahiyey oo wuu diiday qabriga in la nuuradeeyo oo la caddeeyo waxaa kaluu diiday in lagu dul fadhiistana waa diiday in la dhiso oo korkiisa dhismo lagu sameeyana waa uu diiday maxaa yeelay dee idaacatlmaal baa ku sugan qofkiina waxba u tari maayo dhismaha iyo nuuraddaasi maalkii iyo xoolihiina waa lagu hallaynayaa markaa saas ayaa kutubteennii shaaficiyada kuwii ugu yaryaraa ay u caddaynayaan oy lana dhisi maayo lana nuuradayn maayo axaadiistii rasuulkuna sala allahu alay slam waa taa meel cad iska taagtay ee tidhi waa la nahiyey inuu lagu fadhiisto iyo in la nuuradeeyo iyo in la dhiso toona iyadoo sidaa ay u caddahay awaamirta diintu ee fiqigina si aynagu caddaynaya xadiisii rasuulkuna inoo caddaynayo un baa haddana dad shaydaan ka haystay dee waa taasoo u arkaysaanoo meel walba qabri laga baa laga dhisayaayo xoolo la gelinayaayo aqal weyn looga samaynayaa bal qaar baaba jira uba wareega oo uba socdo dadka xoola uga ururiya sidai xawaalahaas unu dhisi lahayn xawaaladaas ay ugu meeraysan lahayn waa daduu shaydaan kaxaystay amaba u karaystay weeyaan kuwaas rasuulka sala allahu alay slam cali bin abi aalib baa wuxuu yidhi nin abilhayaaj la yidhaha buu wuxuu ku yidhi abilhayaajow ma kuu diraa wixii rasuulku ii diru shaqo ka dhigo cali bin abi aalib baa yidhi ma kuu diraa shaqadu rasuulku ii diru ii sameeyey wuxuu yidhi waa inaanad soo marin suuro iyo wax wax naf leh oo la sawiray oo meelaha yaalla inaad burburisa mooyaane inaanada qabri mushrafoo la dheereeyey aanad soo maray ilaa dhulka inaad la sinta mooyaane caliy bn abi aalib buu rasuulku shaqadaa siiyey wax kaleba ha ka shaqaynin buu hi arligaasun maro qabri allaala qabrigaad aragtay isagoo dhulka ka sarray in dhulka la sinta wax allo wixii sawiro meelaha aad aragtee sudhan iyagana burburi buu yidhi markaa dad baad arkaysaa iminka shaydaan taa cagsigeed uu uga dhigay shaqo ayagu qubuurtaasun ku wareegayo oo dhisayo oo xoolo ku qaadanayo oo kala cadaynayo waa dad shaydaan kaxaystay weeyaan loomana baahna walaa yubnaa calayhi walaa yujasas buu kitaabku yidhi walaa ba'sa bilbukaa'i cala almayiti wax dhibaatoa ma leha oohin maydka loo ooya walaa ba'sa dhibaato male bilbukaa'i cala almayiti maydka in loo ooya wax dhibaatoa ma laha min hayri nawxin iyadoon waxba qayla afka laysqabanaynin walaa shaqi jaybinaya iyadoon jeebka iyo halkaa cunaha marya aan laga jeexjeexaynin wuxuu sheekhu yidhi waxba male in maydka loo ooyo maxaa ilaahay rasuulku sala ala wuxuu yihi in allaha laa yucadabu laa yucadibu bidamci اlcayni walaa bixusni اlqalbi walaakin yucadibu bihada aw yarxam ilaahay dadka kuma cadaabo hadday ishoodu ilmayso iyo hadduu qalbigoodu murugoodo toona laakiin ilaahay wuxuu ku cadaabaa ama ugu naxariisa carabka wixii carabkaa laga idhaaha lagaga qayliyo ayuunbu ilaahay qofka ama ku cadaabaya ama uu ugu naxariisanaya marka waxaa la diidan yahay rasuulku ilmo yaroo inantiisu ay dhashay ayaa kor loogu soo qaado xanuunsanaya markaas ayuu ilmeeyey markaasuu ilmeeyey markaa iyada ilmadu waa xagga qalbiga naxariistiisa ayay ka timaadaa min hayri nawxin iyadoon waxba la qaylinin markaa qayladaasina waa mid aan loo baahnayno masalan ammaan iyo dhawaaqi iyo kii caynkaas ahaa iyo kii caynkaas ahaa u lagu dhawaaqo taa weeyaanoo iyadana lama ogola maxaa ilaha rasuulku sala la alay slm wuxuu ruuxa dumar ay qaylisaa haddii aanay toobad keenin inta aanay dhimanin maalinta qiyaamaha iyadoo loo geliyey surwaal daamur ah iyo markaa dirac cadho ah iyadoo loo geliyey ayaa maalinta qiyaamaha lasoo joojinaya walaa shaqi jaybin iyo iyadoon waxba maryaha la dildilaacinin maxaa yeele rasuulku sala ala sl wuxu uhi qofka dhabanada garaaca iyo kamaryaha jeexjeexa iyo naga mid maaha buu yidhi wa yucazaa ahluhu ehelkii maydka waa la tacziyinaya ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex maalmood min dafnihi aasidiisa laga bilaabo dadkii ahlumeydka ahaa ee laga dhintay waa la tacsiyadaynayaba rasuulku sala allahu alay slam ilaa saddex cisho ayaa la tacsiyadaynayaa laga bilaabo maalintii aasay maxaa yeele rasuulku sala allah alay slam wuxuu yihi maa min muuminin yucazi akhaahu bimusiibati ilaa kasaa lahu min xulali karaamati yowma alqiyaama ilaa ma jiro qof muumin ahoo walaalkii musiibo ka tacsiyadaynaya ilaa ilaahay baa qofkaa tacsiyadeeyey maalinta qiyaamaha karaamadeeda ayuu ilaahay huwinaya u gelinayaa markaa tacsiyaduna waxa weeye sabirsiin dadkii la sabirsiiyo oo wanaagga loo loo dardaarmo oo loo sheegay inaanay nafina baaqi noqonayn mid waliba uu ka tegayo inay sabraan oo ay dul qaataan taas weeye in laakiin loo fadhiisto oo dabeetana tusbax halkaa la rogo oo xoolahooda halkaa lagu cuno taasi sharci ma aha bal waxaba layna faray ama kutubta ay sheegaysaa dadka laga dhinto ee maydu ka dhinto in dadka jaarka ay cunto usoo kariyaan cuntadii waxay cuni laha inay usoo kariyaanoo dabeedna ay u keenaan waayo iyagii way musiibaysan yihiin oo dee waa murugaysan yihin oo waxba waa cuni kari maayaan amaba karin kari maayaan markaa in la taageero musiibadaa laga taageero weyan inaguna musiibadii musiibo kale ugu sii darnaayo intaynu dul hoogano ayaynu dabeedna intii yareed ee xoolay haysteen aynu kaga sii darnaa inta ugu macee ugu wanaagsan walaa yudfanu ithnaani laba la aasi maayo fii qabrin qabri lagu wada aasi maayo ilaa lixaajatin dan mooyaane laba qof qabri la wadagelin maayo ilaa dan oo timaado mooyaane haddii ay laakiin xaaja timaado iyada waa la wadagelinayaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alayh wasalam dee maalintii uxud qabri ayuu wadageliyey dad fara badan laba iyo saddex iyo qabri ayuu wada geliyo weliba kooda ugu qur-aanka badan ayuu xagga qibladana sii xigsiinayey xagga qibladana kaba ugu qur-aan badan ee ugu caalimsan buu sii xigsiinayey waa marka xagga luxudka isku mid un laga dhigaya haddii qabrigii keliya laba luxud loo sameeyo midna xaggaa laga soo geliyo midna xaggaasoo dabeedna la kala aaso taasi iyadoo qabri keliya ma noqonayso ee waa halkaa luxudka marka la isugu wada gelinayo wey halkaa wuxuu sheekhu inooga baxay salaadii iyo axkaamtii ay lahayd halkana zakadii ayuu noo gelaya kitaabu zakaati zakadii ayuu u kitaab yahay zakadu asalkeeda korodh baa la yidhaahdaa zaka zarcu bimacnaa wuu kordhay maxaa yeelay dee maalkaa zakada laga bixinayaa wuu barakoobayaayoo wuu kordhayaa sharci ahaana waxaa la yidhaha zakada waa magac uu leeyahay qadar shay la qaadayo oo maal go-an laga qaadayo wej go-anna loo qaadayo cid go-anna la siinayo ayaa la yidhaahdaa horta waxaan zekada shayga la qaadaya waa shay maksuus oo gaar ah maal maksuus oo gaar ahoo shuruud lahoo qadar lena waa laga qaadaya waxaana loo yilayaa dad gaara oo iyadana kitaabku uu tilmaami doono ayaa la siinayaa si gaar ahaneyd baa markaa iyo shuruudo gaara ah ayaana loo qaadaya tajibu zakaatu zakadii waa waajibaysaa fii khamsati ashyaa shan shay ayay zakadu ka waajibtaa wahiya almawaashi waa mawaashida walahmaan lacagihii wazuruuc iyo wahimaar midhihii iyo wa curuudi tijaarati alaabtii tijaarada wuxuu leeyahay sheekhu zakadu waxay ka waajibtaa shan shay ayay ka waajibtaa mawaashida waxaa la yidhaahdo mawaashidu waa waxyaalahaa socdaa laakiin waxaa looga jeedan waa nimcooleydiio waa geela iyo adhiga iyo lo-da rasuulku sala la sl wuxu uhi waladii nafsii biyadihi allihii nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee maa min rajulin takuunu lahu iblun aw baqalun aw qanam ma jiro qof leh geel ama adhi ama lo laa yu xaqahaa oo aan xaqeeda bixinaynin ilaa utiya biha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa la keeni doonaa qofkaa xoolihiisa ka bixin waayey sadaqada iyo zakada maalinta qiyaamaha ayaa loo keenaya maalintaay ugu weyneyd ee ay ugu shishlayd ayaa loo keenayaa qiyaamaha dabeetana waa ku joogsanaysaa oo qoobka ayay ayay gelinaysaa oo geesaha ayay ka taagaysaa mar kasta oo kau horeeyaa kau dambeeyaa u dhaafana waa lagu soo celinayaa un ilaa inta dadka la kala xukminayo sidaas ayay ahaanaysaa wal asmaan lacagihii rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi man ataa allahu maalan falam yu'addi zakaatahu qofka maal ilaahay uu siiyo ee aan zakadiisa bixin muhiila lahu yowma alqiyaamati shujaacan aqrac waxaa maalinta qiyaamaha loogu soo matelay ama looga soo dhigayaa abeeso ama mas weyn ayaa looga soo dhigayaa oo aqracahoo weliba dhakadu ay caddahay lahu zabiibataan oo laba micyood leh yudawiquhu yowma alqiyaama ilaahay baa dabeedna qoorta u gelinaya uma ya'khudu lahzamayhi dabeedna wuxuu qabanayaa halkaa lafgadheedadaas ayuu qabanayaa uu ku dhegayaa waxaanu odhanayaa ana maaliku ana kanzu anugu maalkaagii baan hay anugu wixii aad kaysanaysay ayaan ahay markaas ayuu akriyay aayadda qur-aanka alla leeyahy walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharu lahum sayudawaquuna maa bakiluu bi yowma alqiyaama ilahay wuxuu leeyahy umalayna kuwa ku bakaylaya waxaa ilaahay siiyey ee fadligiisa ee khayr inay u tahay yay moodin shar ayay u tahay oo maalinta qiyaamaha ayaa inta maskaa looga soo dhigaa qoorta loo gelinaya waxaa kaloo rasuulku sala allau alay slam yidhi maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ma jira maalin ay addoommadu waa beriisanayaan ilaa malakaani yanzilaani laba malag ayaa soo degaya midkood wuxuu odhanaya allahuma acdi munfiqan khalafan ilaahayow ka wax bedel sii bedel khayr qaba ilahay usoo weydaari wayaquulu laakharu allahuma acdi mumsikan talafa ilaahayow kaa ku dhegsanay waxba bixin waayena dil sii isaga iyo xoolihiisaba israaciyo ummadda dhaafi khayr ma lahayn wazuruuci wahimaar waxaa kaloo ayana ka waajibtaa zaraca iyo midhaha waatuu xaqahu yowma xasaadihi ilaahay baa yidhi waar siiya xaqiisa maalinta la goynayo waa in xaqiisa la bixiya wa curuudi tijaarati iyo badeecadda tijaarada ayaa iyadana laga bixinayaa hayre alla ayaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtu waxaa kasbateen wixiisa wanaagsan wax ka bixiya baa ilaahay xadiid kaloo samurat bnu jundub laga wariyeyna wuxu uhi kaana yaamurunaa rasuulku waxaa sala allahu alay sl midna amray an nukhrija sadaqa inaanu sadaqada ka bixinno min aladii nucidhu lilbayc kaanu iibkan ugu talagallay waxaanu iibinayna inu ka baayacmusalan inaanu sadaqada ka bixinno ayuu na fari jiray fa ama almawaashi haddaba waxyaalaha mawaashida ee socdaa ee geela iyo ariga iyo lo-da fatajibu zakaatu fi halaaثati asnaafin minhaa saddex sinfi oo ka miday ka waajibtaa wahiya alibilu wاlbaqar wاlganam waa geela looda iyo adhiga wa sharaa'idu wujuubiha sitata ashyaa shardiyaalka loo eegayo markay zakadu ka waajibaysa saddexdaana waa lix shay alislaamu ka ugu horreeya waa inuu islaam leeyahay haddii uu gaal leeyahay sike ka soo qabta la odhan maayo maxaa yeelay kitaabkii anas ibnu malik uu u qoray abubakr الصidiq markuu baxrayn u diray ayaa wuxu uhi hadihi fariidaة sadq alatii farada rasuulu llahi calى اlmuslimiin walatii amara allahu biha rasuulahu tani waxa weeyaan faralkii sadaqada ee rasuulka ilaahay uu faral yeelay dadka muslimiinta ee ilaahay uu rasuulkiisa amray markaa islaam ayuu shardiya walxuriyatu xornimaa u shardiyahe addoonkii isagu waxba ma laho oo isna zaka ka waajibi mayso xoriya addoonkii kuma waajibayso milki ma laha isagu walmilku taamu milki taama ayaa la sharday milki dhammaystiran qofkan wax leh lahaanshihiisaasi waa inuu milkigiisaasi taam yahay halkaa waxay ixtiraas uga dhigaan amaba ay ku saaraan milkiga naaqiska milkiga naaqiskii waxa weeye masala imika waa waxaan jirinba dee berigii hore addoomaa jiri jiray addoommadaasaa la kitaabayn jiray oo la odhan jiray intaasoo xoolaa haddaad la kaaleedo xor baa tahay markaa dee wuu yar tijaaraynaya waxbuu rogrogayayo shaqaa loo ogolaa markaa waxa uu yeesho ee mukaatabku wadwado milkigiisu waa naaqis baa layidhi markaa kaasoo kalena zaka kama waajibaysa milki taami waa inuu jiraa wanisaabu nisaab ayaa isna la shardiyaa nisaabku waxa weeye waa qadarkan ay zakadu kaga waajibayso ee masalan geeli shanta arigii afartankaa loodii soddonkaa nisaabku waa qadarka walxawlu sanadna waa inuu soo wareegaa sanad waa inuu soo wareegaayo rasuulku sala la alay slam wuxu uhi laysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl maal zaka laguma lahaa ilaa uu sanad usoo wareego ilaa uu sanad usoo wareego wasawmu daaq ayaa isna la shardiyaa sawm bimacnaa waa inay daaqdaa daaq bannaan waa inay daaqdaa sanadka o dhan ama badidiisa waxaa ka baxaya neefkii isagu halkan uu ku xidhnaa la calfinayey isagu zeka kama waajibayse waa inuu neef daaqo oo foof tago oo uu yahay daaq banaan daaqa waa amal asmaanu haddaba lacagihii fa shay aani laba shay ayay ka waajibtaa aldahabu waalfida xagga lacagahana labay ka waajibtaa dahab iyo fida dee labadaas ayuunbaa xilligii hore lacag ahaa dahabkii fidada ayugunbaa lacag ahaan loo isticmaali jiray labadaa macdanoodee midna dahabka iyo midna silfarka yahay ayaa lacag ahaan loo isticmaali jiray oo lacag ahaan dee u yaallo dirham iyo dinaar iyo lahaa iminkana dee lacagayo ugan kalee bedelay ilan dahab iyo dirham iminka lama isticmaalo oo macdan ahaantoodii ah wuxuuna ama magacooda awraaq iyo naxaasoo magacooda loo bixiyey amaba awraaq kale ah ayaa la isticmaalaa laakiin berigii hore dahabka ay fudaasay ahaayeen wa sharaa'idu wujuubiha wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha markay lacagaha zakadu ka waajibaysana waxaa loo shardiyaa khamsata ashyaa shan shay alislaamu kagu horreeya waa inuu islaamo waa inuu qofkan lihi islaam yahay gaalkii kumay waajibin walxuriyatu waa inuu xoriya addoonkii kumay waajibin walmilku taamu milkigiisuna waa inuu taam yahay uu buuxo isna kii naaqiska habaa baxay sida mukaatabkii oo kale wanisaabu nisaabkii iyo qadarkiina waa inay gaadhaayo dahabkana waa cishruuna mihqaalan fidadana waa laba boqol oo dirham walxawlu sanadna waa inuu soo wareegaa sanadna waa inuu soo wareegaa shantaa shardi marka laga helo ayay ayana ka waajibaysaa zakadii wa ama zuruucu zarciyaalkii miya fatajibu zakaatu fiiha bialaaat sharaa'ida saddex shardi ayay kaga waajibtaa bimacnaa waa ilaa lix shardie islaamkii iyo xoriyadii milku taamkii ayuu dhaafay oo dee kuwa horaba macluum bay ka too waa laga garanayaa haddaba marka zaraca ay ka waajibaysa waxa weeye an yakuuna mima yasrachu laadamiyuuna horta waa inuu yahay waxyaalaha ay aadamigu beertaan waxay aadamigu beertaan waa inuu yahay haddii uu nafahaantiisa isaga baxo ama biyo uun ay meelaha ka saareen dee zeko ma leh ilain maali waanu lahayn cid gaara hoole baan jirin wixii meelaha ka baxay cidina ma laha marka waxyaalaha ayagu beertaan waa inuu yahay wa an yakuuna quutan waana inuu quud yahay quudku waa cuntadaa la cuno waa inuu yahay dacaamka qaalibkaahay dadku ay cunaan mudakaran weliba waa inuu yahay mid la kaydaysto kayd gala waa inuu wax kayd galayana yahay oo madhabka shaafici waxaan u ogolayn khudrawaadka yaryare ayagu markaba fasahaadaya ayay leeyihin ayuu zake male hadday tamaandha tahay iyo waxaa yarare ayagu aan muddo ooli karaynin zake male ba ayagu yidhahdeen waa waxa idikhaarka iyo kaydsiga gelaya wa an yakuuna nisaaban waana inuu nisaab yahay oo qadarkii sakadu ay kaga waajibayseena waa inuu gaadhaa isagaana inoo sheegi doono markaa wa ama himaaru midhaha miya fatajibu zakaatu fii shay-ayni minhaa xagga midhahana laba shay unbay sakadu ka waajibtaa hamaratu nakli midhaha timirta wa hamaratu lkaram iyo midhaha cinabka labadaa midhayow ayuunbay sakadu ka waajibtaa karamka cinabka ayaa la yidhahdaa rasuulkuna sala allahu alay slam waabu diido karam ha ku magacaabina buuhi cinabke alkaramku waa qofka muminka ah cinab dhaha buuli wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha haddaba shardiyaalka ay kaga waajibaysa cinabkaa iyo timirtana arbacatu ashya waa afar shay alislaam ka ugu horreeya waa islaam gaalkiisiga kumay waajibin waalxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa walmilku taamu milki taamina waa inuu jiraa milki dhammaystiranna waa inuu jiraa wanisaabu qadarkii sekada ay kaga baxaysayna waa inuu isna gaadhaa haddii kale zeka ka waajibi mayso waxaa kaloo shardiya budu salaax yacni waxaan in cunidoodii ay gaadhaanoo wanaaggoodii uu muuqdaa maxaa yeelay dee markaa wanaaggooda uu muuqdo ayaa la qiyaasi jiray oo rasuulku nin khaarisho ayaa loo diri jiray oo qiyaasa marka dabeedna la safeeyo ee la engejiyo ayaa dabeedna laga bixinayaa wa amaa curuudu tijaarati badeecada tijaarada ayada tajibu zakaatu fiiha bisharaa'idi lmadkuurati curuudda tijaarada iyadu sakadu waxay kaga waajibtaa bisharaa'idi lmadkuurati fi lasmaan shuruudihii lagu sheegay lacagta ayay kaga waajibtaa oo lacagta muxuu inoogu soo sheegay bimacnaa waa islaam qofka in tijaaradiisa ay wax ka waajibin waa inuu islaam yahay waa inuu xor yahay waa inuu milki taaba leeyahay waa in nisaab jiraa oo ay qadarkii gaadhaa wal xawlu sanadna waa inuu usoo wareegaa waxa kale oo ayana ay raaciyaan waa in qofku mucaawado waxaani marka hore ku soo galaani mucaawado masalan weyne waa markii hore ama soo iibsaday waxay wax kala bedelasho weyne marka hore kusoo gashay haddii uu iska dhaxalahaayo sidii isaga hayay iyana tijaaro la odhan maayo maca niyati tijaara weliba markaa ay soo gashay ee waxa waxa kale kusoo bedeshay waa inay niyo tijaarana waa inay ku jirtaa oo niyatu tijaarana waa inuu qofku niyaysan yahay haddii aanay niyadaa tijaaradu jirinna iyadana zakadaasi kama waajibayso faslun fii zakaati libidi geela sakadiisii ayuu halkan sheekhu nooga gelayaa wa awalu nisaabi libili geela nisaabkiisa ama qadarka ugu horeeya khamsun waa shan shan neef ayaa ugu horeeya wa fiihaa shaatu neef adhi ah oo laba jir ah neef oo laba jir ah ayaa ka waajibaya ama ri saddex jira wa fii cashrin tobankiina shaataani laba neef adhiyaa ka waajibaya wafii hamsa casharata shan iyo tobankiina halaatu shiyaahin saddex neef aliyaa ka waajibaya wa fii cishriina labaatankiina arbacu shiyaahin afar neef aliyaa ka waajibaya wa fii hamsin wa cishriin intaa hore shanta iyo tobanka iyo shan iyo tobanka saddexdaa waxaa laga bixinayaa adhig wa fii hamsin wa cishriin shan iyo labaatan markay gaadho binti makhaadin min alibil waxaa la bixinayaa qarin laba jira qaalin laba jira ayaa la bixinayaa oo sanadna dhamaystay kii labaadna imika u bilaabmay marka hooyadeed baa dee dhalaysa makhaadku waa taa hooyadeed ay dhalaysa weeye wa fii sittin wa halaahiin lix iyo soddon markii ay gaadhana binta labuunin ayana binta labuun bayna hooya canaley ba ahaatay markaa waa qaalin saddex jiru hooyadeed ay da'dii ku xigtay dhashay laba sana saddex markaa hooyadeed baa da'dii ku xigtay dhashay wafii sittin wa arbaciina lix iyo afartan markii gaadhana xiqatun waa qaalina farjira oo saddexna dhammaysatay kii afraadna gudagashay gashay wafii ixdaa wa sittiin koob iyo lixdankiina jadacatun qaalin shan jira ayaa iyana laga bixinayaa afarna dhammaysatay tii shanaadna gudagashay gashay markaa xiqa waxaa taa hore loogu magacaabay dee waa neef la radan karo hadiyo goolaana da-daana way ku abaahadaan awrkuna u abaahiya tan jadacaduna bimacnaa waa ta ilkihii horea iyadana ka dhaca oo xilligaa ilkaha ayay ridaan wa fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan markay gaadhana bintaa labuunin laba qaalmood oo saddex jira ayaa laga bixinayaa wa fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan markay gaadhaana xiqataani laba qaalmood oo afar jira ayaa laga bixinayaa wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo koob iyo labaatanna halaathu banaati labuun saddex qaalmood oo saddex jir ah ayaa laga bixinayaa markay boqol iyo koob iyo labaatan ay gaadho uma intaa dabadeed fii kulli arbaciina bintu labun wa fii kulli khamsiina xiqa intaa wixii ka dambeeya afartankii la arkana markuu geelu intaa kasii gudbo boqol iyo koob iyo labaatan markuu kasii gudbo waxallo wixii ka dambeeya afartankiina waxaa laga bixinayaa un qaalin saddex jira kontonkiina waxaa laga bixinayaa qaalina farjira ayaa laga bixinayaa sidaas ayaa loo wadayaa faslan fii nisaabi lbaqari fii zakaati lbaqari looda ayuu halkana sikadeedii kaga hadlayaa wa awalu nisaabi lbaqari looda nisaabkeeda waxaa ugu horeeya halaaثuuna soddon wa fiihaa tabiicun waxaaday dibi yar tabiic oo laba jira hooyadii ayuu daaqawraca saasaa tabiic loo yidhi wa fii arbaciina afartankiina musinatun midoo ayana musinno ah macnaa waa tu ilka sintay ayna waa qaalin saddex jira ayaa ka waajibaya wacalaa haadaa faqis kaasuun uga qiyaasa buu yidhi umasen lixdan markay gaadhana laba qaalin oo laba jira toddobaatan markay gaadhana tabiic iyo laba musino siddeetan markay gaadho laba musino ayaa laga bixinaya sidaas ayuunbaad uga qiyaasanaysaa buuli marka inahan u dhaxeeya waxaa la yidhaha awqaas baa la yidhaahdaa masalan iminka markaynu soo qaadna geeli shan iyo toban shan iyo toban waxaa udhaxeeya dee lix toddoba sideed sagaal afartaas udhaxeeya xagga horun baa la raacinaya ilaa ay tirada kala gaadho masalan shan iyo labaatan iyo lix iyo soddon ayana waxoogay baa udhaxeeyay ilaa intay lix iyo soddon ka gaadhayso walow xataa shan iyo soddonba ha ahaatee waxaa la bixinaya in qarintii laba jirka idin baa la bixinaya loodana waa caynkaa oo masalan soddonkaa iyo afartanka inta udhaxaysa neefkii hore ayuunbaa la bixinaya awqaas baa markaa la yidhaahdaa waxa awqaasta lahun xoolaha masalan dahabka iyo waxaynu arki doonaa iyagu inaanay awqaas aanay lahayn fasl fii zakaati اlghanami adhiga sekadiisii ayuu halkan inooga hadlayaa sheekhu waa awalu nisaabi lghanami adhiga sekadiisa halka ugu horaysa arbacuuna afartan weeye wa fiihaa waxaa atay shaatun neef adhi oo shaatun jadacatun neef adhi oo ilka oo min ada'ni idaa ah aw haniyatun ama mid la soilka baxday oo min almaczi riya ah waxau sheekhu leeyahay nisaabka ama qadarka ay sekadu kaga baxda ariga afartan ayaa ugu horeeya marka afartankaana waxaa ka baxaya neef idaahoo jadaco ah markaa waa laba jir waa sanadna dhammaysatay kii labaadna guda gashay oo weliba lab dee inay xoolihiisu wada labkaasun yihiin mooyaaneo dhadig inay tahay baa laga maarmaana xoolihiisu inay wada lab yihiin mooyaane ow haniyatu min almaczi ama mid la soilka baxday oo riya ah waa iyana mid saddex jirsatay wa fii mi'atin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan shaatani laba neef oo adhiya ayaa ka baxaya wa fii mi'atayni wa waaxidatin laba boqol iyo kowna halaadu shiyaahin saddex neef oo adhi ayaa ka baxaya wa fii arbaca mia afartii boqol arbacu shiyaahin afar neef ayaa ka baxaya uma intaa dabeed fii kulli mi'atin boqolkii la arkaba shaatu neef adhi ah ayuunbaa laga bixinayaa waxau rasuulku waxa uu sheekhu yidhi marka ay gaadho boqol iyo koob iyo labaatan laba neefoo adhi ah ayaa ka baxaya inta u dhaxaysa afartan iyo boqoliyo koob iyo labaatanna tiradaa horunbaa la xisaabinaya baa ka baxaya hataa haddii ay boqol-iyo labaatan ay tahay waxaa ka baxaya un neefkii un hadduu habeennimadaa neef ku dhasho laba neef ayaa ka baxaya neefka rundi la yidhahdaan wa fii mi mi'atayni wa waaxidatin markay laba boqol iyo mid gaadhana halaatu shiyaahin waa saddex neef ayaa ka baxaya haddii ay laba boqol tahay laba neef baa ka baxaya wa fii arbaca mia afartii boqol arbacu shiyaahin afar boqol markay gaadhana afar neefun baa ka baxaya uma fii kulli miatin shaatun intaa wixii ka dambeeya boqol kiiba neefun baa laga bixinaya faslun fii zakaati lkhildati isku darsiga sekadeedii ayuu halkan inooga hadlayaa markay laba ruux ay xoolay isku darsadaan bal siday zekadeedii noqonaysay ayuu halkan nooga hadlaya walow yaanay xoolaba isku darsanin ee lacaga iyo zarac iyo alaab kaleoo oo tijaaraba ah ha isku darsadaane taas ayuu inooga hadlayaa waalkhaliidaani buu ihi labadii wax isku darsaday yuzakiyaani way zakaynayaan zakaata alwaaxidi mid zakadii ayay bixinayaan bisabci sharaa'ida toddoba shardi ayay ku bixinayaan waxaa wuxuu yidhi sheekhu labadii wax isku darsaday way zakaynayaan maalkooda ay isku darsadeen zakaat alwaaxid qof keliya zakadii oo kale ayay ku zakaynayaan ee laba maal oo midba gaarkiisa loo xisaabiyo laga dhigi maaye hal maal ayuunbaa layskaga dhigayaa maxaa yeelay abubakar asidiiq ayaa wuxuu u qoray anas ibnu malik fariidadii ama sadaqadii uu rasuulka ilaahay farad yeelay wuxu uhi walaa yujmacu bayna mutafariq mid kala tagsan laysu keeni maayo walaa yufaraq bayna mujtamacin mid kulansanna la kala kaxayn maayo khashyata sadaqa ayaga oo sadaqa ay ka baqanayaan loona kala kaxayn maayo laysuna geyn maayo wamaa kaana min khaliidayni fa yataraajacaani baynahumaa bisawiya wixii laba wax isku darsadayna dhexdooda si siman ayuunbay isugula noqonayaanoo ay shaygii isaga bixinayaan marka haddaba afar xaaladood ayaa ka soo baxa markaa wax la isku daro mararka qaarkood takfiif bay u faa'iidaysaa labadoodaba labadaa ruuxee wax isku darsaday xaggii zekada way ka fudaydisaa oo masalan hadduu midba afartan leeyahay neef oo oo ay isku darsadaan ay siddeetankaa isku noqdaan dee maanta neef qur unbay iska bixinayaanoo midba nis baa ku hagaagayaa hadday laakiin la kala tegi lahaa inuu midba afartankiisa la joogi lahaa dee midba neef baa gaarkiisa ugu waajibi lahaa markaa takfiif bay faa'iidaysaa marna takiir iyo culays bay labadoodaba ku faa'iideysaayo hadday afartan midba labaatan le isku darsadaan dee midba labaatankiis hadduu gaar u baxo waxba kuma waajibeen markanay isu keeneenba midbana nis ayaa ku waajibay mararka qaarkoodna midna culays bay ku keentaa midna fudayd bay ku keentaa oo hadday siddeetan isku darsadeen oo midna afartan leeyahy midna labaatan leeyahay ka afartan kale dee fudayd bay u keento isaga waxa ka dhacay neefkii laba neef labadii unbuu isagu bixinayaa oo meel baa ka dhacday haddii kale neefku isagu wada fuuli ahaa kan labaatanka ee neef saddex loo qaybiyey meeshii ay fuushayna hadduu labaatankiisa meelaha la joogo waxba waajibeen ee xaggaasaa culaysku kaga yimid mararka qaarkoodna taskiil iyo takfiif midna ma faa'iidayso haddii ay laba boqol isku darsadaan oo midba uu boqol leeyahay halkaasina waa labadii labadii neefun baa ka baxayo hadduu mid waliba gaarula joogi neefun baa ka bixi lahaa hadday imanka isku darsadana neefun baa ka baxaya marka afartaa xaaladood ayay noqotaa bisabcati sharaa'ida toddoba shardi ayaay zake nin keliya ku zakaynayaan ilaa toban ayaa la gaadhsiiyaa idaa kaana almuraaxu markay xeradu tahay waaxidan mid keliya ah meeshaa laga dareeriyaana waaxidan mid keliya walmarcaa meeshay daaqdaana waaxidan mid keliya walfaxlu qoodhuna waaxidan mid keliya uu yahay walmashrabu meeshay ka cabtaana waaxidan mid keliya uu yahay walxaalibu ka lisaana waaxidan mid keliya uu yahay wa mawdiculxalbi meesha lagu lisaana waaxidan mid keliya uu yahay ayay zakaata arajuli alwaaxid ay ku sakiinayaan waxau sheekhu yidhi ka ugu horeeye shardigu waxa weeye idaa kaana almuraaxu waaxidan muraaxa waxaa looga jeedaa xeradeeda iyo meeshay u hoyataa waa inuu mid yahay ee aan midba meel ku xahaysanin haddii uu midba meel ku xahaysto dee waa xoolo kala tagsan oo laysku sakayn maayo walmasraxu waaxidan masraxuna waxa weeye marka la foofinayo meel laysugu sii joojiyo o laysku gaadhsiiyo oo dabeetana laga sii daayo o laga foofiyo halkaasina markay mid tahay wey walmarca waaxidan meeshay daaqdaana mid keliya uu yahay eh, hadduu midba dhinac u foofisto ayaa isna kala zaka ay noqonayaan walfaxlu waaxidan qoodhuna mid keliya uu yahay markaa qoodhu midka keliya ay tahay waa markay isku jinsi yihiin hadduu midna labaatan riyaal leeyahay midna labaatan idaa leeyahay ee qoodhu ma midoobi karto midna wargigiisuu wadanaya midna wankiisa waa markay isku qolada yihiin walmashrabu waaxidan meeshay ka cabtaana mid keliya yahay walxaalibu waaxidan ka lisaana meel keliya uu yahay markaa isaga xaarimkaasi waa iska shardi daciifa oo ma xoog badna ee waxaa halkiisaa lagu bedeli karaayoo sugan alitixaad fi raaci kan raacaya inuu mid yahay ee inuu midbayntiisa cid u dirto maaha wa mawdicu lxalbi waaxidan meesha lagu lisaano waa inay mid qura ay tahay meesha lagu lisaano waa inay meel keliya ay tahay ama weelka ha haata ama xeradaba ha ahaatee waxaa kaloo markaa u raacaya dee maalkuna waa inuu nisaabkii gaadhaa qadarkii xawl iyo sanadna waa inuu soo wareegaa labadanna waa inay yihiin dadkii ahlu zakaadka ha weynayihiinna zekada ay ku waajibaysay faslun fii zakaati adahabi waalfidati zakadii dahabka iyo fidada ayuu halkan inooga hadlayaa sheekhu wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa iyo qadarka uu yaray zakadu kaga baxdaa cishruuna mithqaalan waa labaatan diinaar wa fiihi waxaa ahaaday rubuculcushri ka tobnaad tobaninta loo qaybiyo ayaa kaa tobnaad afar loo sii qaybinaya wa huwa nisfu mihqaal waa mihqaal barhkii wamaa zaada wixii kordhana fa bixisaabihi xisaabtiisa ayuu ahaaday wa nisaabu lwariqi fidada iyada nisaabkeedu mi-ata dirhamin waa laba boqoloo dirham wa fiihi isna waxaaday rubculcushri ka tobneeya oo afar loo qaybiyey meeshii wahuwa isaguna khamsatu daraahima khamsatu daraahima waa shan dirham wamaa zaada wixii kordhayna fa bixisaabihi xisaabtiisa ayuu ahaaday uu la kordhaya waxau sheekhu leeyahay nisaabka dahabku waa labaatan midqaal labaatan diinaar ayuu noqonaya nisaabka ugu yaray ka soon kartaa labaatankaa wixii ka hooseeya zake laguma lahaa waxaana laga bixinayaa rubuculcushri macnaha labaatankaasaa toban loo qaybinayaa wixii soo baxa ayaa haddana afar loo qaybinayaa meeshii baa markaa laga bixinayaayo nisu mithqaal dee waa mithqaal niskii ilain laba ayaa soo baxaya marka labaatan marka toban loo qaybiya labaa soo baxaya labadii marka afar loo qaybiyana nis baa soo baxaya nisu mithqaal baa soo baxaya wamaa zaada fa bixisaabihi halkaa uu leeyahay labadaba xagga xoolaha waxaynu ku soo maraynaa awqaas wax la yidhaha lahayd oo masalan arigii afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan inta udhaxaysa waqsi baa la yidhahdaa waxaa la raaciyaa un tiradaa hore laakiin isagu dahabkan iyo fidadan iyo la mid maaha haddii uu hal mithqaal ama hal diinaar ku kordho xisaabtii uu ka helayey ayuunbaa loo eegayaa nisfu mithqaal wuxuu ka helayey baa loo eegayaa oo laga bixinayaa masalan haddii ay noqoto koob iyo labaatan misqaal hadday noqoto dee cishriinka waxaa laga bixinaya rubuuculcushrigii qanisu mithqaalkii ah mithqaalkaa ku kordhayna wixii isna kusoo hagaagay qabta ayuunbaa ka baxaya fidada iyada nisaabkeeduna waa labadaa boqol ee dirham isna rubuculcushri ayaa marka laba boqol labaatan eh, toban loo qaybiya dee labaatan baa soo baxaya labaatankii marka afar loo qaybiyana shan ayaa soo baxaya oo hamsatu daraahimta halkaasi ka soo baxaysa wamaa zaada fa bixisaabihi wuxay ku kordhaana xisaabtiisa ayuunbuu isna yeelanayaa oo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi marka ay kuu sugnaatay mi'ata dirham waxaalay calayha alxawl ee sanadna uu soo wareego fa fiiha khamsata daraahim shan dirham ayaa lagugu leeyahay walaysa calayka shayun xataa takuuna laka cishruuna diinaaran waxba laguma lahaa ilaa ay labaatan diinaar ku ahaadaan fain kaana laka cishruuna diinaaran waxaalay calayha alxawl haddii labaatan diinaarad haysato xawlkiina usoo wareego fa fiihaa nisfu diinaarin diinaar niskii ayaa ah lagugu leeyahay famaa zaada fa bixisaabi dalika wixii intaa ku kordhaana xisaabtiisa ayuunbuu leeyahay haddaba berigaa hore waxaa la isticmaali jiray labadaa lacagayow oo carabta ayuu waxba may lahayne furs iyo ruum kaga iman jiray oo danaaniirtaasoo dahab ah iyo daraahimta oo silfar ayana ah fida ah ayaa la isticmaali jiray oo lacag ahaan loo isticmaali jiray waxaynuse maanta ognahay in aan dahab iyo fida aan lacag ahaan loo isticmaalin oo maanta aanay jirin lacag dahaba ah ama lacag fidaahoo la isticmaalayaa inaanay jirin ee meeshii waxaa soo bedelay waraaqo iyo naxaaso la mida ayuunbaa soo bedelay oo halkoodii soo galay marka waxay culimmada muslimiinta ay isku waafaqsan yihiin in ay axkaamtii ay dahabka iyo fidadaasi ay lahaayeen ee lacagnimo inay maanta waraaqaha joogaana ee dad weliba uu gaarkiisa u isticmaalo inay qaadanayaan oo ay yeelanayso keliya waxay ku murmaan xagga qadiyadda ribada ayay ku murmaano iyadana bal waynu tilmaami doonaa culimada qaarkood baa tilmaamay inaan lacagahan maanta jooga aanay riba lahayn oo markaynu gaadhna ribada ayaynu tilmaami doonaa laakiin waxyaalaha kale oo dhan xagga in la zakaynayo in daymihii lagu bixinayo in meheryaalkii lagu bixinayo in gashiyaalkao dhan lagu bixinayo waa la isku wada waafaqsan yahay markaa haddaba nisaabkeedii muxuu noqonayaa nisaab hortu masalan marka nisaab la leeyahay waa xadka qofka lagu fiirin karay inuu yahay ama loogu qaadan karay inuu yahay qani ay zaka ku waajibtay markaa waxay culimmadu markay wadeen ee ay nisaabyadii ay isu wadeegeen horta fidadana iyada qiimo dhac fara badan ayaa ku dhacay markaa iyadu meesha way ka baxday dahabka ayay isu eegeen iyo danaaniirtii ugu dambaysay ee islaamiga ahayd ayay isu eegeen markaa waxaa soo baxay inay tahay shan iyo siddeetan gram oo dahab ah ama siddeed iyo toban ha noqdo ama koob iyo labaatan ciyaarkiisu midka doonaba ha noqdo sidaa daraaddeed waxay culimmadu maanta ay badidooda isku waafaqsan yihiin in lacagayowga maanta la isticmaalo ama soomaali ha ahaato ama tan kale ha ahaato ama dollar ha ahaato ama sacuudi ha ahaato midkay doontaba ha ahaato in shan iyo siddeetan gram oo dahab ah wixii u dhigmaa uu nisaabkeedu horta halkaa yahay nisaabkeeda ugu horeeya sekadu ay kaga waajibaysaa inay shan iyo siddeetan gram ay tahay marka ay intaa ku gaadho qaabka loo sakaynayo looga bixinayaana waxa weeye boqolkiiba labiyo barh baa laga bixinayaa boqolkii shilinba labiyo barh baa laga bixinaya boqolkii dollar labiyo barh baa laga bixinaya boqolkii shilin laba shilin iyo barh baa laga bixinaya inaan la yaray intay ku gaadho taasumaad ku dhufanaysaa markaa iminka masalan haddii qiimaha masalan dahabka oo kale haddii la eego oo qiimaha ugu hooseeya ee halkan ay ka siiyaan oo halkii gram ilaa koob iyo toban dollar baa laga siiyaa haddii markaa shan iyo siddeetankii gram lagu dhufto sagaal boqol shan iyo soddon dollar meelahaas ayay noqonaysaa markaa dollar ahaan nisaabka ugu hooseeya waa meelaha lacago kalena wixii dee ayana usii dhigma ayuunbay noqonaysaa taas ayuun baa markaa zakadii layskaga bixinaya laakiin haddii la yidhaha laba boqol oo shilin bay zakadu ay ka waajibaysaa dee ba wax caqliga geli karaya maaha waayo ninkii shan neef oo geela haystay na sakadii ha lagu waajibiyo kii afartanka neef adhi haystayna sakadii ha lagu waajibiyo kii laba boqol oo shilin haystayna ha lagu waajibiyo oo aan afur u goynaynin amaba aan maali qadideed ahayn wax caqliga geli karaya maaha taasi marka waxa ay ka waajibaysaan waxa weeye markay miqdaarka intaa leeg shan iyo siddeetan gram markay u dhiganto ayuun bay ka waajibaysaan walaa tajibu fi lxulliyi lmubaaxi zakaatun kama waajibayso xulidii mubaax ahayd ee bannaanayd zaka kama waajibayso walaa tajibu kama waajibayso fi lxulliyi lmubaax waxyaalaha ay dumarku ay isku qurxiyaan ee mubaaxa ah zaka ma laha bu ayuu yidhi sheeku markaa mubaaxa ah kii bannaanayd ee dumarku ay xidhanayeen ayaa looga jeedaa ta muxaramka ah masalan dee miduu nin samaystay oo kale ama masalan miday gabadhi samaysatay oo dee xidhasho aanay uga jeedini inay iska hayso uun ay uga jeedo ama dee uh, qadar ay gaadhaan aan ziine lagu tilmaami karin qadar aan ziine iyo xulli aan lagu tilmaami karin haddii ay gaadho sekadii waa laga bixinaya laakiin xullidii caadada ahayd ee dumarku ay xidhanayeen zeke kama waajibayso haddii laakiin ama ay rag samaystaan amaba ay xadkaba ka baxdo amaan aan xidhashaba looga jeedin iska dhigasho looga jeedo sekadii way ka waajibaysaa faslun fi zakaati zuruuci wathimaari halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa zakadii zaraca iyo midhaha wa nisaabu zuruuci wathimaari zaraca zaracyaalka iyo midhaha nisaabkoodu khamsatu awsuqin waa shan ratirar bimacnaa waxa weeye waa shan awr adugu wax lagu rara bay odhan jireeno dee awrkiiba kintaal baa la saaraya laba gadbood baa la saaraya adugu waa toban gadbadoodun weeye ama shan dee gadbadi waaweynaaya wahiya iyaduna alfun wa situ miati ridlin bilciraaqiyi waa kun iyo lix boqol oo rodol oo bilciraaqiy waliba rodolka ciraaqa had iyo goor rodolka ciraaqiyo kaa dimishiqiyo ayay tilmaami jireenoo dee kuwii rasuulku soo gaadhay ayay ahaayeen wamaa zaada wixii kordhaana fa bixisaabihi xisaabtiisa ayuu ahaadayoo xisaabtiisu mula kordhayaa maxaa haddaba laga bixinayaa wa fiihaa waxaana ahaaday buuhi in suqyad haddii lagu waraabiyo bimaai samaa'i biyaha samada haddii lagu waraabiyo aw isayxi ama daad haddii lagu waraabiyo alcushru ka tobneeya baa la bixinayaa tobankaa gadbood mid unbaa la bixinayaa marka lagu waraabiyey biyaha samada ama daad markuu waraabiyey waa in suuqeed haddii lagu waraeyo biduulaabin duulaabku waa waxaanay xayawaanka ama dameeraha iyo ay jidaanay biyaha kusoo saaraan ow nadxin ama masalan usoo dhaamin markaa dameer iyo wax loogu soo dhaamiyey ayaa lagu waraabiyey nisfulcushri kii tobnaynaya oo la kala baray ayaa markaana ka waajibaya mar haddii ay maanta iyo qarashkaa faraha badan ay ku baxeenna zakadii waa lasii yareeyeyoo dee gadbadda barhkeedii ayuunbaa la bixinaya nisfu wain suqiya haddii la waraabiyo nisfuhaa bi waxaa lagu waraabiyey masalan roobka iyo daadka wa nisfuhana bi kan ayaa lagu waraabiyey xayawaanka fa fiihi halaaatu arbaaci lcushri wuxuu yidhi haddii lagu waraabiyo masalan nisfuhaa bi roob baa lagu waraabiyey ama daad wa nisfuhaa nisgeedna masalan muddadii ay ku bisaanaysay barhkeedna waxaa lagu waraabiye bihaadaa xayawaan baa waraabinayay fa fiihi halaaatu arbaaci cushri gadbadii tobanka ku ahayd oo afar loo qaybiyey saddexdeed ayaa ka waajibaya markaa faslu fii zakaati curuudi tijaarati halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa bal badeecadii tijaarada sakadeedii wa tuqawamu waa la qiimeyn buu yidhi sheekhu xuruudu tijaarati tijaarada badeecadeedii cinda aakhiri aakhiriilxawli sanadka aakhirkiisaa la qiimaynaya bimaa kiibaana lagu qaybin ushturiyad bihi lagu soo iibiyey wa yukhraju min dalika waxaana laga bixin rubucu lcushri cushurka rubuci ayaa laga bixinaya waxau sheekhu leeyahay alaabtii tijaarada waa la qiimaynayaa cinda akhiri alxawl sanadku markuu dhammaanayo akhirkiisa ayaa la qiimaynayaa waa hadday nisaab gaadho markaa walow markii hore haba ka yaraatee bilowgii haba ka yaraatee ama dhexda haba ka yar nusqaantay hadday aakhir alxawl ay nisaabkii gaadho waa la sakeynayaa cinda aakhir alxawl baa la qiimaynaya bima ishturiyat bihi wixii lagu soo iibiyey ayaa lagu qiimaynaya wixii lagu soo iibiyey macnaa muxuu uga jeedaa lacagtii marka hore laga unkay lacagtii marka hore laga unkay ayaa lagu qiiminaya haddii markii hore dolar lagu bilaabay masalan dollar haddii dirham lagu bilaabay haddii soomaali lagu bilaabay lacagtii marka hore baycmusharkaa lagu bilaabay ee ay ahayd ayaa markanaad qiimeynaysan aad ku qiimeynaysaa ood u celinaysaa bimashturiyat bihi waduwacaynka wixii lagu soo iibiyey marka hore ee lagu bilaabay waxaa kaloo ayana haddaba xagga bayca iyadana qalad weyne uu kaga dhacay waxaa jira laba qiimaa jira masalan qiima waa kay ku joogtay ee dabadda ay ku fadhiday ee qofkan ay dabad ahaan ugaga timi midna waa sicirka xaaliga ah ee hadda uu siinaya ayamaa lagu qiimaynaya waxay maanta baaca u badan yihiin inay sicirka ay kaga soo iibsadeen masalan dubai oo kale ama sacuudiga ay kaga keeneen inay ku qiimeeyaan taasina waa qalad weeyaan sharci ahaan waxaa lagu qiimaynayaa biqiimatiha alxaaliya waxaad hadda siinayso ayaad ku qiimaynaysaa haddaad jilmad la tahay jilmadaasaad ku qiimaynaysaa haddaad tafaariiq la tahay tafaariiqdaad siinaysaad ku qiimaynaysaa haddii masalan qofku uu yidhahdo dee waxbaan ka daayaa dee qofku isagu ha eego ama average ha sameeyo ama halka aanu dhaafi karaynin wax uu ku iibiyo ila meel baa jirta qofku aanu dhaafin halkaas ayuu ku qiimeynayaa dabeedna qiimahaas ayuu ku bixinayaa mihaal ahaan wuxuu imika kitaabkan yare odhanayaa aan hayaa wa curuudu tijaarati tuqadaru biqiimatiha alxaaliya qiimaheeda ay hadda joogto ayaa lagu bixinaya falaw ishtaraahaa bihamsa haddii uu shan soo siistay buuhi uma irtafaca sicru shiraa'iha aakhira alxawl ilaa khamsiin dabeetana khamsihii intay ka tagtay ayaa aakhira alxawlkii khamsiin gaadhay uctubirat alqiimatu aakhira alxawl sanadka akhirkiisun baa la eegayaa ila ilaahay iyo masaakiinta la khiyaamayn maaye shaygii kugu joogay boqolka dollar hadduu labaatan dollar tago waxa macruufa in ay labaatan dollar ku qiimaynayaan oo aanay fiirinayn markaa qiimihii horey ku joogtay dee markanay korodhayna khayrun baa kuula kordhaya zekada kaa baxda e iyadana waxay kuu maraysa un waa ku qiimaysaa waa inaan xaggii loo noqonin wa yukraju min dalika rubcu lcushri rubcu lcushri un baana laga bixinayaa qiimihii unbaa toban loo qaybinayaa meesha waxaa soo baxana afar unbaa loo sii qaybinaya two pointy five kii haddii lagu dhuftana saasubay soo baxaysaa waa isla mid wama stukrija waxaa lagala soo baxay min macaadini dahabi walfida macaadinta dahabka iyo fidada waxaa lagala soo baxay yukhraju minhu waxaa laga bixinaya rubcu lcushri fi lxaal isla markaas ayaa la bixinaya waxau sheekhu uhi wixii lala soo baxo ee macaadin ah ee masala ama dahaba ama fida ah yukhraju minhu rubc lcushri waxaa laga bixinaya rubc lcushri tobanun baa loo qaybinaya kaa tobnaadna afarun baa loo sii qaybinaya meeshaas ayaa la bixinaya waana filxaali isla waktigaasoo ayada xawl looma shardiyo maxaa yeelay macdanteni dee waa ziyaada iyo kororh aada heshay markaa zaracii iyo midhihii ayay markaa la mid noqotay wamaa yuujad wixii la helay min arikaazi wax la aasay ah wixii macdan ee la aasay ee la helo fa fiihi alkhumus isaga shan meeloodoo meel ba ahaatay filxaali isla waktigaaba wixii masalan isaga la aasay kaasi macdantu waa wixii khilqiga ahaa ee meesha loogu tegey rikaas waa wax la aasay oo masala dee ummadihii inaga horreeyey ay aaseen kaa wixii laga helo isagana khumus hadduu dee nisaab gaadho weeye khumus ayaa laga bixinaya shan meeloodoo meel filxaali isla waktigaasaa la bixinaya marka waa haddii dee meel mawaadan cidina lahayn laga helo ama meel uu nooleeyey laga helo haddii laakiin masalan meel uun dee cid islaama loo garanayo laga helo waxay noqonaysaa in la yaboohiyo haddii qof loo garanayana in la siiyo haddii kalena in la yaboohiyo faslu fi zakaati lfiri halkan wuxuu inooga hadlaya sheikhu zakaatulfidrigi taasi zakaatulmaalkii bay ahayd tana waa zakaatulbadano waa sakadii jirka wa tajib zakaatu lfiri zakaatulfirigu way waajibtaa bialaaati ashyaa saddex shay bay ku waajibtaa alislaamka ugu horaya waa islaam wa guruubu shamsi iyo cadceedda dhicitaankeeda min aakhiri yowmin maalinka ugu dambayso min shahri ramadaan bisha ramadaan ka ahaaday wa wujuudu lfadli iyo dheeraad oo la helo can quutihi quudkiisa wa quuti ciyaalihi iyo ciyaalkiisa waxay quudan lahaayeen fii daalika alyowmi maalintaa waxau sheekhu leeyahay sakaatulfidrigu saddex shay bay ku waajibtaa ka horreeya waa islaannimo maxaa yeelay dee rasuulka sala allahu alay slam ayaa farada rasuulullahi sida ibnu cabbaas laga wariyey zakaata alfitri ayuu faral yeelay duhratan lisaymi lagwi warafath iyadoo u ah mid ka daahirinaysa qofkii soomanaa wixii laqwi iyo xumaani ka dhacday wa ducmatan lilmasaakiin iyo iyadoo masaakiinta u noqonaysa waxay quutaan markaa waxaanu ku faral yeelay cala lmuslimiin dadka muslimiinta ayuu ku faral yeelay markaa qofku waa inu islaam yahay midda labaad waxa weeye quruubu shamsi min aakhiri yawmin min shahri ramadaan maalinta ramadaan ugu dambaysana waa inay cadceedeedu dhacdaa waa inay cadcaddeeda maxaa yidhi zakaatulfitri baa la yidhi markaa laba arrimood baa lagama maarmaan oo qofku rabadaanna waa inuu wax ka soo gaadha shuwaalna waa inuu wax ka soo gaadhaa labadaaba waxaa baxayaa haddii masalan qofku cadceedoon dhicin uu dhinto zakaatulfitriga kumay waajibin intay cadceedu dhacday dabadeed hadduu dhashana zakaatulfitriga kumay waajibin marka qofku waa inuu rabadaantiina wax ka soo gaadhaa shuwaalna waa inuu wax ka soo gaadhaa labadaasba waa ina wax ka soo gaadhaan waxaa kaloo ayana shardiga wujuud lfadli min quutii wa quuti ciyaalihi fi dalika alyowm waa inuu wax ka dheeraada helaa quudkiisa iyo quudka ciyaalkiisa fi dalika alyowm maalintaa wax isaga ka dheeraada waa inuu helaa waxaa ka dheeraadkaa laynooma sheegin meeshay ka soo gelayaan haddii isaga lafdihi zakaatulfidri loo soo tuulo oo ay ka dheeraatay isagii wuxuu cunayay iyo ciyaalkiisi waxay maalintaa cunayeen dee way iska bixinaya isagii laftiisa ila dheeraad un baa la doonayay dheeraadkiina waa la haya meesha waynu kasoo waa inaanu zakaga laga siininna lama odhanin wayuzakii can nafsihi waxaanu qofka ka sakaynayaa naftiisa iyo wa can manci talzamhu ay waajib ku tahay nafaqatuhu nafaqadiisa oo min almuslimiina ah saacan wuxuu bixinayaa afar sacab oo min quuti beladihi beledkiisa waxa lagu quutaa beledkiisa waxa lagu quutaa waxau sheekhu yidhi qofkii zakadii wuxuu ka bixinayaa naftiisa naftiisa ayuu ka bixinayaa waxaa kaluu ka bixinayaa naftiisa uu ku joojin maya canman talzamuhu nafaqatuhu ciddii nafaqadiisu ay waajibka ku ahayd ee min almuslimiina muslimiinta ah ayuu ka bixinayaa oo maxaa ka mid noqonaya dee asalkiisii aabihii iyo hooyadii hadday dee dad fuqaraa yihiin oo uu isagii nafaqaynayay waa ka bixinaya faraciisii isna faqiirka ahaa islaantiisii dee dadkii adigu ciddii kale uu nafaqaynayay ee uu hayay ayagana wuu ka bixinaya isna shaqaalihii qofkii la joogay uu ka bixinaya waxaanu bixinayaa saacan afar saacaba ayuu bixinayaa afar sacad ayuu bixinayaa afartaa saacad markay culimmadu maanta ay wadeen wadeen waxay dhahen waa laba kiilo iyo afartan gram laba kiilo iyo afartan gram weeye oo min quuti beledihi beledkiisaa waxaa lagu quuta ah wixii dadkaasi ay quutaan ee ay cunaan ayuu ka bixinayaa marka rasuulku sala allahu alay slam wuxuu cabiray acaan buu cabiray cunto kutubtiina waa taasoo cuntay sheegaysaa marka adigu ha fikirinoo ha odhanin miskiinka waxoogay lacag aan u dhiiba gadbadii aan lacagteeda u dhiiba ayaaba uga khayr badan oo u wanaagsan adugu waa inaad saa odhanay rasuulku raashin ahaan buu le raashin ahaantii waa inaad u bixisaa qadruhu khamsata ardaanin wa huluun bilciraaqiyi qadarkiisuna waa shan rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey oo ciraaqi ah allah markaa inoogu joogo